wuxuu noqonayaa qofkii wax isku daray khaliiaynna markaa makhaliiaanina labadii qof ee wax isku daray bay noqonayaan maanta ismigaa faacil baana loo jeedaa walkhaliiaani markaa waa labadii wax isku daray ee xoolahooda isku darsaday yusakiyaani kaafka waa la hoos dhigaya yusakiyaani waxay sakaynayaan zakaata alwaaxid hal qof sakadii labadii qof ee xooluhu isugu jireen muu sheegin xoolaha isku jiraa waxay yihiin laakiin shuruudda uu sheegay markaad aragto iyaa waxay noqonayaan markaa waxaa laga hadlayaa wax gaara khuldada laga hadlayaana khuldo gaara laakiin hadalkaa hore sidiisaa cumuumkiisaa markaynu u fasirno labadii qof ee xoola isku darsaday zakadii waxay u bixinayaan sidii hal qof wixii la sakaynayay dee wuu noocyo badnaa oo shan noocoo xoolaha ka mida waa tii la sakaynayey nimcooleydii lacagihii midhihii iyo suruucdii ama dalagii curuudii tijaarada iyo wixii ganacsiga waa la wada sakaynayey inoomuu sheegin markaa qaar gaaraynama ohan kuwii waxaa isku darsan lakiin labadii qofee xoola wax isku darsaday qof qura sakadii bay bixinayaan buu yidhi madhabkuna waa saas labadii qofe intay lacag isku darsadeen dukaan wada furtay hal qof uunbay xisaabsan yihiin oo maalan dukaankii marka wixii yaalay la qiimeeyo sanadka aakhirkiisii la odhan maayo midba gaarkiisa loo eegi maayo la odhan maayo hebel intaasaa ku aadeysa intaas nisaabkii miyay gaadhay mise may gaadhin dukaanka dhan baa si guud loo eegi nisaabkii ma gaadhay ama wax kaloo lagu buuxiyo dadka raggani ma haystaan mise m ma gaadhin oo ma haystaan waxay ku buuxiyaan hadduu dukaankani nisaabkii gaadhay walow mid walba inta ku soo hagaagaysa ayaanay nisaabba gaadhine xoolo hal qof leeyahay baa laga soo qaadiyo kol haddii wixii dukaanka yaalay nisaab iyo zake goys uu yahay zakadii waa laga bixini hal qof markaa dukaankii baa laga soo qaaday arigii iyo geelii iyo lo ay laba qof wada lahaayeen afartan laxaad oo laba qof wada leeyihiin lacag bay isku darsadeen ari soo iibsadeen afartan laxaad bay iibsadeen afartankaa laxaad odhan mayno midkiiba waxaa ku ku hagaagaya labaatan ma odhanayno oo labaatankuna sakagoys maaha saas la odhan maayo afartankani so iskuma jiraan sow labadii qof ma wada lahaa waxaynu leenahay waxaa laga soo qaadaya in qof qolihii wada leeyahay marka afartan uu qof quri leeyahay maxaa la samayn jiray dee zakada waa laga bixin jiray hadday siddeetan neef oo ariya isla soo iibsadaan midkiiba maxaa ku hagaagaya afartan waxaynu odhanaynaa mid waliba la ha bixiyo may siddeetankan waxaynu ka soo qaadaynaa inuu qof qurihi mar haddii xoole isku jira ay yihiin in qof qurihii wada leeyahay sideetan uu qof qurihii leeyahayna maxaa ku waajibi jiray ya shaatun waaxida lax qura unbaa ka waajibayso ka baxaysa hadday dahab isku wada leeyihiinna waa saas kale hadaba isku darsigu waa laba nooc isku darsigu waa laba nooc mid waxaa la yidhaahdaa khulطatu acyaan khulطatu acyaan magac kalena way leedahayoo khulطaة اshtiraakna waa la yidhaahda khulطaةu acyaan waxa weeye waxaan laftiisaa la wada leeyahay oonu qofna in si gaara ulahayn ee la wada oo shurakaa la yahay wey khulطaة اshtiraak waata magaca kale leh shurakaa la yahay afartan kan laxaad labadan qof way isla soo iibsadeen ama way isla dhaxleen markaa uma kala socno oo laxdii lasoo qabta lama odhanayo tan hebel baale tanna hebel baale tanna hebel baale tii lasoo qabtaaba way isugu jirtaa oo xoolahoodii way isku jiraanoo maba kala baxsana maba kala soocna lax kasta way wada leeyihiin marka taasi maxay noqonaysaa khulatu acyaan dukaanka labadii wada furtayna de waa saas oo kale daasadaad soo qabataaba way ka dhaxaysaa soo ma midda si gaara uma laha marka taa maxayn odhanaynaa khulatu acyaan ta kale waxaa loo yaqaanaa khulatu awsaaf magac kalena way leedahayo khulatu mujaawarana waa la yidhahda laba magac bay leedahay khulatu awsaaf iyo khulatu mujaawara waa labadan qof mid waliba xoolo gaaruu leeyahay oo laxdan iyo labaatan laxaad oo la garanayo ayuu leeyahay kan kalena labaatan laxaad oo la garanaya ayuu leeyahay laxdii aynu qabannaba ama maxamed baa yeelan ama zayd baa yeelan lax qura ay wada leeyihiin meesha kuma jirto laakiin haddana arigiibaa isugu jiro oo xerana wuu soo wada hoydaa qof qurihina u wada raacaa meella waa loo wada arooriyaa arigoodii markaa sidii ari qura ayuu u dhaqmaa laakiin laxdii dhimataa dee qof bay ka dhimatay oo qof baale baynamaa tii hore laxdii dhimataa dee way ka wada dhimanaysay ilaan waxba uma kala saarne waxay wada leeyihiinba wax waliba ahaa markaa tii dhimataa way ka wada dhiman lakiin tan da imika ninkan lixihiisii waa la garanayaa sumadiisiibaaba ugu taalla kanna kuwiisii waa la garanaya laakiin haddana wixiibaa isku jira oo isku xero ah oo isku eh, maaragtay eh, ciidan ah ciddii raacaysay waa cid qura saas taasi haddaba shuruud bay leedahay taa khulatu awsaafka ah ee magaca kalena leh eh, magacyada kalena muxuu ahaa khulatu mujaawara taasi shuruudahan uu sheegay bay leedahay bisabcati sharaa'ida toddoba shardi markii la helo ayay tani ay markaa labadii xoolood xoolo qura ka wada dhigaysa amaa tii hore ee khuldatulishtiraaga ahayd ama khuldatulacyaanka ahayd iyadoo waxba loo shardiyi maayo waa xoolo qof qurhi leeyahay oo kale nisaabkii unbaa la eegayaa iyo shuruuddii zakadii aad taqaanay wاkhaliiطaani labadii isku darsaday yuzakiyaani waxay zakayn zakaatalwaaxidi qof qura zakadii bisabcati sharaaia toddoba shari haddii la helo marka ay khuldadu tahay ama isku darsigu markuu yahay isku darsigii aynuu bixinay khulatu awsaaf idaa kaana waa markii uu yahay almuraaxu xeradu meesha loo soo hoyanayo weeye meesha loo soo lagu soo xaraynayo lagu soo caraabinayo waaxidan marka waa xeradii xeradu markay mid qura tahay oo xero qura usoo wada hoyanayaan labadii xoolo walmasraxu waaxidan meesha laga dareerinayo aroortii masraxa ma aqaan soomaalidu malaha taasi aad uma laha markay foofinayaan aroorti intay xerada ka soo saaraan bay xero oo kale ay geynayaan taasaa laga sii foofinayaa taasaa masrax la yidhaahdaa ya ah, firkada miyaa maxaa la soo oo isku joojin ah, marka waa isku joojintaa wey halkaa markaa xoolaha laysugu joojinaya intaan la foofinin iyaa masraxiina u noqonaya walmasraxu waaxidan markaa halkaa meeshaasi laysugu joojinaya laysku gaadhsiinayaana markay mid qura uun tahay ee midba aanu arigiisa lahayn aniga halkan iisoo joojiya oo aan la kala saaraynin walmalcaa waaxidan halkay daaqayaan iyo meesha lasoo daajinayaana ay mid qura uun tahay ee aan la kala dareerin la kala foofinayn midba dhinac loo foofinayn walfaxlu sumalka ama awrkii baarqab haddii wuxuu geel yahay na uu waaxidan mid uun yahay oonu u kala baxsanayn walmashrabu aroorkii halkii loo aroorayeyna waaxidan uu mid quran yahay walxaalibu kii lisayeyna waaxidan uu mid quran yahay wa mawdicu lxalabi meeshii lagu lisayeyna waaxidan ay meel qura tahay markaa ka dhig waxaa la doonayaa labadan adhi si ay u noqdaan kuwa la sakeeyo sidii ari qura loo sakeeyo inay sidii ari qura u noolaadaan sidii ari inay noloshoodu ahaato si waxa weeye zakadiina ay u noqoto zako ari oo kale marka dee ariga qurahee qof wada leeyahay meella wuu soo wada hoydaa meella waa laga wada foofiyaa meella waa loo foofiya waraabkii iyo aroorkii waa isku mid inankii raacayay waa mid uun marka markaa shuruudaan la helo iyo labadii ari waxay noqonayaan laba ari oon kala soocnaynba oo ari qura isku ah markaasaynu waxaynu odhanaynaa zakadiina sidii qof quray u sakaynaya laakiin haddii waxaan wax kamid ah u kala soocan yahay inan baa wada raaca laakiin habeenkii marka la soo hooyo midba xero gaara iyaa lagu xereeyaa dee laba arioo kala kala baxsan weeye laba arioo isku mida ma noqonayaan ama xeryihiibaaba xeradiibaa isku mida laakiin laba inan baa kala raaca ama midba dhinac baa loo foofiyaayo loo foof geeya ama mid walba meel gaaraa lagu lisaa marka laba adhigoo kala baxsan bay noqdeen keliya kaa uu sheekhu yidhi wal xaalibu waaxidan baa laga reebayaayo kaasi muctamed maaha qofka lisayaana waa inuu mid qura yahay buu yidhi oo haddii midba arigiisa uu isagu listo isku mid ma noqonayaan buu laakiin taasi waxba lama eegin taasi muctamed maaha waa iska qowl daciifa ah. oo madhabka ku jira e waxba qofka lisaya la eegi maaye waa in arigani meella u soo wada hoydo cidina wada raacdo markaa markaynu wada waaxidan tan leenahay yacni waa inaanu midba xero u gaara lahayn haddii hataa laba xero lagu kala xareeyo laakiin aan loo kala eegaynin arigii hebelna halkan ku xereeye arigii hebelna halkan ku xereeye maalan labadii xeraa yaryaroo markaasaa laleeya labaatanna xaggan geliya labaatanna xaggan geliya ee dan lagama laha labaatankani ma kuwii maxamed bay noqonayaan mise kuwii cumar bay noqonayaan markaa dee waxa weeye walmuraaxu waaxidantii way taallaa marka waxaa la diidayaa waa maxay waa in iyadoo sidii loo kala lahaa la eegayo la kala sooco oo ama xeradii lagu kala maro ama foofkii lagu kala maro ama aroorkii lagu kala maro ama sumalkii lagu kala ama meeshii lagu maalayey la kala duwo qofka maalayaa dhib ma laha isagu baynu nihi inuu qof waliba isagu intiisii uu si gaara u maasho mar haddii ay isku meel ku jiraan waxba qofka lama eegayo wاlkhaliطaani yuزakiyaani زakaaة اlwaaxidi bisabcati sharaaئiطa haddii toddoba shardi la helo idaa kaana almuraaxu waaxidan haddii xeradu mid tahay weeyi wاlmasraxu waaxidan halkaa laga foofinaya laysugu joojinayaana ay mid tahay oo aan yani labadii ari loo kala loo kala saaraynin wal marcaa waaxidan halka loo foofinayo ee ay soo daaqayaanna waaxidan ay isku mid u yihiin oo aan la kala saaraynin walfaxlu waaxidan sumalkii ama awrkii baarqab xoolaha lagu darayey uu isaguna mid uun yahay oo aan loo kala saarayn markaa dee shan sumal baa lagu sii dayn karaa laakiin waxaa la diidan yahay uun waa in midba uu yidhahdo aniga sumalkaasaa arigayga lagu daraya kana markaa sumal kale uu magacawdo ay markaa kala duwaan lakiin haddii shan sumaloo ka dhaxeeya lagu sii daynayo maalkaanulahay walfaxlu waaxidanti ka hor iman mayso sumalku inuu mid yahaydii ka hor iman mayso walmashrabu halkii loo aroorinayey waaxidan waa inuu mid yahay walxaalibu kii lisayey waaxidan waa inuu mid yahay buu sheekhu yidhi laakiin kaasi waxaynu nidhi isaga waxba la ictimaadi maayo mid waliba hadduu xataa gaaru listo waa sidii un xukunku wa mowdic albi waaxidan alalbi haddii la yidhahdo laamka la sukuuniyo waa caadi alxalab haddii la yidhaahdo laamka la fadxiyana iyaduna waa caadi labadabana imika masderkii baa loola jeedaayo waa halkii lagu lisayey waa inay meel qura tahay oo midba waxa weyaan meel gaara aan la geynaynin si loo liso faslu wanisaabu dahabi cishruuna miqaala wanisaabu dahabi dahabkii haddaba seke goyskiisu halkuu ku seke gooyaa cishruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal mihqaalow maxaa ta mihqaalku wuxuu ku jiray halka maanta garaamku ku jiro garaamku waa maxay hadii lagu idhaha ya waa wax wax lagu miisaamo sowma garaamku waa wax wax lagu miisaamo haddaba mihqaalkuna wax wax lagu miisaamo waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa lacagta dahabka ka samaysan waxaa lagu magacaabi jiray dinaar lacagta dahabka ka samaysan dinaar baa lagu magacaabi jiray dinaarkii marka la samaynayo dee miisaan go buu yeelanayaa soo maxaa lagu miisaamayaa markii dinaarka la jaangoynayo waxba dinaar la samaynayo miqaal baa lagu miisaamaya kafadiiba miqaalkii la saaraya miqaalku markaa dee Eh, wax markaa go-an buu ahaa halkaasaa la saarayaa dahabkiina haggan kalaa la saaraya markay isleekaadaan baa deetana intan la dhalaalinaya oo laga dhigayaa diinaarkii markaa diinaarku muxuu ku fadhiyey halkii diinaar muxuu ku fadhiyaa hal miaal waa la fahmay soo maa markaa ishruuna miqaalan labaatan miqaal markii la yidhi yani waa labaatan diinaar ila waa isku mida labaatankii diinaar iyo waxaa isku miisaana labaatankii miqaal haddaba labaatan dinaar haddii dahabkaagu uu gaadho ayaa xaggii miisaanka hadduu ka gaadho ayay zakadii waajibaysa de maanta hadaba mihqaalkiina ma hayno waxba kuma miisaano dinaarkiina ma hayno oo waxba kuma miisaano garaam baa imika bedelay garaamkii markaa waa in haddaba sakadii lagu sheego garaamkii markaa xadiisna kama helayno aayad qur may sheegin sidaynu u garannaa labaatankii diinaar inta garaamay noqonayso waxa la hayaayo la helay diinaaro waktigii dowladdii umawiyiinta islaamku ay jirtay la isticmaali jiray ya dee waxa weeye la hayaa oo mataaxifta taalla tii waa la miisaamay marka garaamkii baa lagu miisaamay halkii diinaar wuxuu noqday afar garaam iyo jacab labaatan aar afar garaam dhibic labaatan afar garaam dhibic shan iyo labaatan afar dhibic sideed iyo labaatan afar dhibic lix iyo labaatan waxaa yaryar sanaatidaa yaryar iyaa udhaxaysa waxaa markaa culammadan mucaasirka badankoodu ay qaateen meel dhexaadoo afar dhibic shan iyo labaatan marka waa afar garaam iyo rubuc halkii diinaar wuxuu noqonayaa afar garaam iyo iyo rubuc sidoo kale markii la eegay culamadii islaamku qaabkii ay diinaarka iyo dirhamka isu waafajiyeen iyada lafteedana xisaabtaasoo kalea soo baxday marka afar garaam iyo rubuc oo shan iyo labaatana buu noqday intaasaad labaatan ku dhufanaysa afar markaad labaatan ku dhufato maxaa kuu soo baxay sow siddeetan maaha rubuc markaad ku dhufato labaatan labaatanka rubuciisiina muxuu noqonaya isku gee shan iyo siddeetanka garam halkaasay ka soo baxe halkaasay shan iyo siddeetankii ka soo baxaya afartii baad labaatanka ku dhufanaysaa siddeetan bay noqonayaan haddana rubuciibaad baad ku dhufanaysaa labaatankiioo de labaatanka rubucii bay noqonayaanoo waa shan shan iyo siddeetan garaam waa shan iyo siddeetan garaam oo haddaba saafiya shan iyo siddeetan garaam oo saafiya saafigu waa maxay iminka dahabka inoo yaalla mid waxay ka odhanayaan siddeed iyo tobankii soo ma midna waa koob iyo labaatankii iyay ku odhanayaan koob iyo labaatan iyo siddeed toban ka dhigan tahay waxay ka ka dhiman waxaa lagu qiyaasay markuu afar iyo labaatan noqdo waa boqolkiiba boqol dahab wey markaa halbeega waxaa laga dhigay afar marka markuu koob yahay maxaa ka dhiman saddex ba halkaa waxa weeyaan saddexdaasaan dahab ahayn wey kolkuu sideed iyo maxaa ka dhiman afar lix baa dhiman lixdaasaan markaa dahab ahayn wey waad soo ma waxaan miisaankiisii waa mid qura oo de waa hal garaam oo dhamaystiran laakiin maala ama waa shan garaam oo dhamaystiran laakiin ama lix garaam oo dhamaystiran laakiin garaam kasta oo kamida ah, marka afar iyo labaatan meelood loo qaybiyo koob iyo labaatan meeloodna dahab bay noqonayaan saddexda kalena wax kaloo lagu buuxiyey bay noqonaya ama marka afar iyo labaatankii loo qaybiyo sideed iyo toban meeloodba maxay noqonayaan dahab lixdii kalena waxaan dahab ahayn maxaa marka meesha kaaga soo baxday kan la leeyahay koob iyo labaatanka marka sideed meelood loo qaybiyo toddobaad dahaba weeye meesha sideedaadna waa waxaan dahab ahayn ilan afar iyo labaatankii markaad sideed uqaybiso meeshiiba maxay noqonaysaa meeshiiba saddexde soo maa marka marka la dhihi koob iyo labaatan baa dahaba yani toddoba meelood yaa dahaba weeye meesha soo hadhayoo iyaduna de saddex santi noqonaysaana dahab ma aha kan sideed weeyaan lagu leeyahay dahabkii sideed iyo marka lagu leeyahayna waa markaad afar meelood u qaybiso saddex meelood baa dahaba meesha afraadna dahab ma afar iyo labaatankii markaad afar kala qaybisay mise meelood bay noqonay mise min lix markaa saddex lixaad waa dahab waa sideed iyo tobanka laguu sheegayo soo hadhayna dahab maaha saasuu kala qaalisan ma laatan kun sideed toban ka qaalisanayn wuxuu uga qaalisany waxa weeye inta dahabka ahee ku jirtaa ka badan kan sideed iyo tobanka inta ku jirta haddaba dahabka ad haysata noocuu yahay markaad ogaato haduu afar iyo labaatankii yahay dahabkaad haysataa dee markuu waa saafikaasiyo shan iyo siddeetan garaam markuu noqdo maxaad odhanaysaa waa sakagoys hadduu koob iyo labaatanka yahay kii aad haysatay koob iyo labaatanka hadduu yahay siddeetan garaam markaad heshaba siddeetankii garaam sideed garaam oo kamid ihi dahab maaha baa kuu soo baxaysa markaa siddeetankii garaam maxaa kaaga saafi noqonaya eh, siddeetankii waxaad u qaybin cafwan siddeetankii baad sideed meelood u qaybin meeshii toban bay noqonaysa siddeetankii garaam markaad sideed meelood u qaybiso oo meeshiiba toban tahay hal meel baan dahab ahayn marka maxaa kuu soo haray toddobaatan garaam baad haysata kolkaad siddeetan garaam oo noocan koob iyo labaatanka ah haysato dahabkaad haysataa muxuu noqonaya toddobaatan buu noqonaya saasaad marka xisaabta u wadaysa marka markaa dahabka saafiga uu shan ku soo fadhiisto ama wax ka badan markaasaa waxaagu uu sakagoysyaa inantii haddaba boqol garaam oo dahaba lagu meheriyey oo koob iyo labaatana maxaad odhanaysaa boqolkiibaad sideed meelood u qaybin meelkiiba labiiyo toban iyo jajab bay noqonaysaa soo ma boqolkii garaam markaa inanto labiiyo toban iyo jajab baan ahayn ayaan dahab ahayn marka maxay haysataa toddobiyo siddeetan iyo jajab toddobiyo siddeetan iyo jajabkaasay sakaynaysaa markii waxa weeye dahabkaasi ama dayn ahaan ay odaygii ugu leedahay ama ay haysataba inta la siiyo boqolkeedii garaam ay meel dhigato aan wixii ay xidhanaysay ahayn toddobiyo siddeetan iyo jacabkaasay sakaynaysa oo laga doonayaa sakadiisi wuxuu wa wanisaabu dahabi dahabka haddaba nisaabkiisii cishruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal oo shan iyo sideetan garaam u dhigmay wa fiihi waxaa ku waajibaya rumucu lcushri maxaa laga bixinayaa dahabka waajibka laga bixiya muxuu yahay marka toban meelood loo qaybiyo intii soo hadhay ayaa afar loo sii qaybiyaa inta soo baxday baad markaa bixinaysa boqolkii garaam ee saafiga ahaa toban u qaybi maxay noqonaysaa toban bay noqonaysaa tobankii soo hadhay haddana afar u sii kala jebi waa labiyo bar boqolkii garaam markaa labiyo bar baa ka baxay rubuculcushrigu waa sidaa waa wixii oo loo qaybiyey intii soo baxday haddana afar loo soo qaybiyey oo cushri cushrigu waa wixii marka toban loo qaybiya inta soo baxda cushri la ydhaha arabiga cushrigaa rubuciisaa markaa la bixinaya rubucna wixii afar loo qaybiyey meel ahaan wey rubcul cushrigaasaa markaa la bixiyaa haddaad saa uxisaabisa waa caadi waxaa kaloo xisaabin kartaa boqol kiiba labiyo badh boqol xisaabta boqoleyda ku fiican tahay boqolkiiba labiiyo bar baad ku xisaabinaysaa natiijada soo baxdaad bixinaysa waxaa kalood samayn kartaa inaad mar qura afartan u qaybiso isku qaybinta haddaad ku wanaagsan tahayna wixii aad dahaba haysatay inta garaam u yahay markaad garato afartan u qaybi deetana natiijada soo baxdaa waa intii lagaa doonaya inaad bixiso sekadaad bixinaysaana maxay noqonaysaa ma lacag baad bixinaysaa mee dahab baa lagaa doonay markaad dahab sakeynayso dahab sake ka bixinayso ariga markaad sake ka bixinaysa maxaad bixinaysay aibaad biinaysa mise lacag baad bixinaysa may ai baad bixinaysa markaa dahab sakadii ka bixinaysana maxaad bixin dee dahab baad bixinaysa lacag bixin maysa wuxuu yihi wa fiihi rubcucushri rubcucushri baa markaa la bixin wamaa zaada fa bixisaabihi wixii labaatankii miqaal ka bata shan iyo sdeeankii garaam ka bataana anta sheegnay shanta geela dee aribu ka bixin haddaanu geel haddaanu ari lahayn labu soo iibsanaya shantii geel ahaa maxaa waajibay lax ka waajibtay soo inagu maxaynu ku leenahay neef ariya haddaanu haysan buu ninkani geelaasu dhaqdo arigaba uu ka xanaaqo maxaynu samaynaynaa waxaynu leenahay maanta waa sakadii baa kaa doonaysay soo iibi waa inaad neef ariya noo anagu lacag kaa qaadi mayno wuu soo iibinayaa inoo keenaya markaasaynu ka qaadeen wuxuu yidhi marka wamaa zaada wixii ka ziyaada fa bixisaabihi isagana de xisaabtiisaasunbaa loo marayaayo afartankaasunu qaybi wey han iyo sideetan iyo wixii ka badanba afartankaasunu qaybi wa nisaabu lwariqi wariq bikasri ra waa fidadii fidada iyada markaa nisaabkeedu miataa dirhamin waa laba boqol oo dirham dirhamku isaguna wuxuu ahaa lacagta ka samaysan fidada haddii dinaarku ahaa lacagta ka samaysan dahabka dirhamna waa lacagta ka samaysan fidada dirhamku markaa isaga laftiisuna dee miisaan buu oo miisaankiisu isagana waxaa la samayn jiray tobankii inta toddoba miaal la saaro kafada toddoba miaal waxay u dhigmayeen toban dirham toddoba miqaal inta udhiganta ayaa markaa toddoba isleego markaa meeshiiba dirham ay tahay loo samaynay markaa dirham wuu ka miisaan yar yahay xagga culayska wuu ka fudud yahay diinaarka oo waxa isleeg toddobadii diinaari iyo iyo tobankii dirham baa xagga culayska isleekaa markaa markuu imika inoo noqday dinaarkii markuu inoo noqday afar dhibic shan iyo labaatan tobank eh, toddobadii diinaar intaasoo toddoba lagu dhuftay bay noqonayaan afar dhibic shan iyo labaatan oo toddoba lagu dhuftay markaad hesho haddana toban usii qaybi waxa kuu soo bixi dhibic eh, laba laba dhibic sagaal boqol shan iyo toddobaatan waa dirhamku inta garaamee uu yahay laba dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan bay noqoni seed usoo saartay afar dhibic shan iyo labaatankiibaa toddoba lagu dhufanaya toddoba markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxday waa toddoba diinaar toddobadaa diinaar waxay la miisaan yihiin toban dirham si aad dirhamkii qurahaa u hesho intii toban u qaybi waxaa kuu soo baxaya culayska ama inta garaamee uu leeyahay halkii dirhamba waa laba dhibic sagaal boqol shan iyo toddobaatan intii haddana waxaad ku dhufan deetana labadan boqol labadan boqol ayaad intii ku dhufani marka maxay isla noqonaysaa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam marka fidadii qofkii fida haystay isagana waxay noqonaysaa markaa sakagoyskeedii shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam markii uu haysto waa zakagoysa zakadiibuu ka bixin soomaalidu kolley fidada waxaan filayaa aadde uma isticmaasho laakiin xagga carabaha aad baa looga isticmaala wa fiihi rubucu lcushri waxaa markaa ku waajibaya fidadaasi isagana iyadana dee rubculcushri uun afartan iyadana loo qaybin wamaa zaada fa bixisaabihi wixii intaa ka sii badanna qaabkaasunbaa loo xisaabiniyo afartankaasunbaa loo qaybin walaa tajibu kuma waajibto fi lxaliili mubaaxi xalyigii dumarku ay xidhanayeen ama silisyadii iyo dahabkii dumarku ay xidhanayeen ee banaanaa ama dahabkii la xidhanayee banaanaa zakaatun zaka kuma waajibto alxuliyi buu ii dabdinayaa laakiin maadaama almubaax sidaa yidhi alxalyi in loo dabdiyo iyaa luqa ahaan munaasibsan xuliyi wa jamcu xalyin marka xalyina waa mufrad xuliyina waa jamac marka xalyigu waa waxaan dumarku ay xidhanayaan isku qurxinayaan ama silis ha noqdo ama dhaga ha noqdaan ama shuuliyadii gacmaha la geshanay ha noqdaan ama faraatigii fargalkii ha noqdo ama khilkhaalka kan carabiga la yidhahda lugaha ay gashanayaan ma aqaan soomaalidu malaha aad ba uma jirin khilkhaal baa la yidhahdaa kan lugaha la gashanayo kuwaasoo dhan ama suunkii dahabka ahaa ee xidhanaysay waxaasoo dhan xalyigaasaa la odhanaya waa waxaa la ysku qurxinaya jamciina waa xuliyi haddaba xalyigaasi waxaynu eegi miyuu bannaan yahay mise ma bannaana haddaanu bannaanayn sida nin markaa fargel dahaba samaystay oo kale ama saacad dahaba xidhay ama suun dahababa samaystay dee uma bannaana sawma kaasi isaga sakadii waa laga doonay waana xaaraan waxaanu xidhanayo isticmaalayo zakadiina waa laga doonaya haddii uu laakiin bannaan yahay oo qof dumar ay dahabkan samaysatay inay isticmaashan ay ugu tala gashay ama nin baaba samaystay oo soo iibsaday suunkan dahabkaa iyo fargalkan iyo saacaddan dahabkaa iyo laakiin wuxuu ugu talagalay inuu hooyadii iyo walaalihii iyo xaaskiisii u xidho inuu isagu xidho kubu talageli iyagoo xidho oo maalinba mid karaame ku ikraamo iyuu ugu talagalay de markaa waa xalyi mubaaxa buu noqonayaayoo bannaan xaaladda iyadaa markaa zaka lagu yeelan maayo xalyigii mubaaxa ahaa dahabkii iyo fidaba wixii dumarku isku qurxinayeen ama ragba ay lahaayeen ay ugu talagaleen isticmaal banaan zake laga dooni maayo zakada waxaa laga qaadaa dahabkii caadiga ahaa ee la haystay ama kii loogu talagalay kaydka imanka dadka qaarkood waxay sameeyaan markii lacag yari soo gashaba dahab bay u bedelaan iyagoo doonaya in aanay ka baabi'in oo lacagtu ay u taallo buu dahab ay u bedelayaan oo dahab bay soo gashaba ay ku iibsanaysaa kayd ahaan bay ugu tala gashay dee kaa laga doonaya laakiin wixii aan kayd loogu talagelina isticmaal in la isticmaalo isticmaal waliba banaan loogu talagalay kaas zake laguma laha faslu wanisaabu zuruuci waimaari khamsatu awsuqin zuruucdii dalagii la beeray iyo midhihii geedaha sakegoys iyaguna waxay ku noqdaan waa khamsatu awsuqin shan wisqi wisqigu wuxuu ahaa mikyaan ama aan idhaahnaa yani wax foosto oo kale ah oo yani wax lagu qiyaaso wax lagu shubo waxaa jira wasni iyo kayl baa kala jira qofku inuu fahmaa waa muhiim qofka shareecada dhiganaya wasniga iyo kaylka inuu fahmo waxay kala yihiin waa inuu fahmo waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum kaaluuhum iyo wasanuuhum kaylku waa waxaan wax lagu shubaya ee deetana la buuxinayo waa miisid wasniguna waa miisaankii culayska shayga ee waxa weye wax ku qiyaasayey marka wasqigu kayl buu ahaa yacni weel weyn oo wax lagu qiyaaso wax lagu beego oo markii markaa la buuxiyo dee qofkii sida saxaradda oo kale iminka ama foostada oo kale imika markaad foosto biyaa leedahay ma kayl baa mise waa wasni waa kayl ilan miisaankiiyo culayska ma eegaysid inay baashani buuxsanto unbaa doonaysaa sooma qiyaastii baashanoo buuxsanto bay noqonaysaa haddaba wisqigu wuxuu ahaa kayl noocaasoo kale a ah buu ahaa markaa shan wisqi shantaa wisqi waxaa buuxinayay lixdan saac halkii wisqiba halkii wisqi waxaa buuxinaya lixdan saac markaa lixdan saac markii shan lagu dhufto maxay isla noqonayaan saddex saac wey saddex boqol oo saac wuxuu ihi sheekhu wahiya alfu wa sitmiati ritlin bilciraaqiy rodolladii markaa ciraaq laga isticmaali jiray buu inoogu sheegay intay ku noqonaysoo waa kun iyo lix boqol oo rodol buu yidhi kun iyo lix boqol oo rodol rodolka keliyihii wuxuu u dhigmaa boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo afar subuc yacni afar eh, loo qeybiye toddoba oo dirhamkii markaas dirhamkii marka toddoba meelood loo kala jabiyo afar meelood oo kamida iyo boqol dirham oo dhammaystiran ayuu halkii rad noqonaya marka kun iyo lix boqol baad waxaad ku dhufan boqol iyo sideed iyo labaatan iyo afartaa inta kuu soo baxda ayaad waxaad ku dhufan laba dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii aynu garaame aynu sheegnay dirhamku u dhigmayey waxaa kuu soo bixi lix boqol iyo laba iyo toban kun oo garaam yani waa lix boqol iyo labiyo toban kiilo ilan kunkii garaamba waa hal kiilo sooma lix boqol iyo laba iyo toban eh, kiilo markii dalagii kuu soo go-ay uu noqdo sekadii way kugu waajibtay bariis baa kuu soo go-ay baa kuu soo go-ay adigoo jinsi walba de sidiisa u xisaabinaya haddii qamadigaagii kuu soo go-ay lix boqol iyo wax ka badan uu noqdo dee waa lagaa doonaya hadduu shan boqoloo kiilo noqdo gebigiisiiba seke lagaama doonayo wey iyo wixii ka yar lix boqol iyo eh, markii uu noqdo ayaa sekadii lagaa doonaya wamaa zaada fa bixisaabihi wixii intaa ka badanna qaabkaasunbaa loo xisaabin maxaa laga bixinayaa haddaba lix boqol iyo toddoba soo go ama sideed boqoloo ama kun kiilo baaba ilaahay kuu soo saaray maxaad bixinaysaa wa fiiha waxaa ku waajibayaoo laga bixinaya in suqiyad hadii lagu waraabiyo bimaai samaai samada biyaha cirka oo roobku waraabiyo beertan awi sayxi ama biyaha dhulka dul sabaynaya yani waxa wey webigiioo kale hadii la xidho soo fatihi maayo biyaha fatahaadda haddii lagu waraabinayo ee beertii ama daadkuba uu waraabinayo ama il iska socotaa ay waraabinayso oo aanu qofku isagu waxa weeye kalifaad kala kulmayn waraabinteeda waxaa ku waajibay alcushru toban meelood marka loo qaybiyo meel ahaan toddoba boqoloo kiiloba kuu soo baxay tobanuunu qaybi maxaa soo hahay maxaa soo baxaya toddobaatan kiilo baa lagaa doonay toddoba boqoloo kiilo baa ilahay kuu soo saaree toddobaatan kiiloodoo ka mida masaakiintaale kun baa kuu soo baxay maxaa lagaa doonaya boqol baa lagaa doonay sagaal boqol baa kuu soo goay ay sagaashan baa lagaa doonaya markaa tobanuunbaa loo qaybinaya waa kii markaa aanay qofka wax hawlahoo ka gashay waraabinteedu aanay jirin ilaahay subxaanahu watacala uu roobka u shubay ama webiba waxa weeyaan u keenay ama ilbiyoodba ilaahay subxaanahu watacaala uu u dareeriyey wain suqiyad haddii sal lagu waraabiyo beertan biduulaabin cajalad cajalad baa la odhan jiray maaragtay waxa wey tii wareegeysay ceelka biyaha ka soo saaraysay kolley dameydaan soo gaari aniga lafteeda waan maqlay una ma arag laakiin waa duulaabkan marka carabtu ay sheegayso waa iska imika waa tan mishiinka beensheedii gelaya laakiin duulaabku wuxuu ahaa hal saa wareegeyso oo marna waadaantii ceelka ku dhaadhicinaysa marna soo tuuraysa xaggaa marka loo wareejiyana way ku dhaadhicinaysaa sida kale marka loo wareejiyana way soo saaraysaa taa hadii lagu waraabinayo aw nadxin ama dhaam caadiya lagu waraabinayo loo soo dhaaminayo loo dhaantegayo ama mishiin lagu waraabinayo almuhim hawl la gelinayo oo qofkii uu hawl kala kulmayo waraabinteeda taasina waxaa ka waajibaya nisfu lcushri cushrigii aynu tii hore ka bixinay barhkeed kunkii garaam kunkii kiilo hadaynu tii hore boqol kiilo ka bixinay tan maxaa laga bixin kontonunbaa laga bixin toddobadii boqolee kiilo aynu nidhi tii hore waxaa ka baxaya toddobaatan tan maxaa ka bixi shan iyo soddon baa ka bixi oo hawshii uu ninkeeni dee geliyey iyo kharashkii galay iyaa markaa looga dhimay wain suqiya haddii lagu waraabiyo nisfuhaa beerta barhkeed bihaadaa tan markaa waxa weyaan hawsha ah wa nisfuha qaybta kalena bi haadaa kan kale lagu waraabiyo oo yani cirka iyo daadku ay waraabiyaan fa fiihi waxaa ku waajibaya alaaatu arbaaci alcushri tobankii meeloodba meel marka afar loo sii kala jebiyey saddex ka mida beertii si siman baa intii biyo ay u baahnayd qaybna adigaa u dhaamiyey qaybna roobkaa kuu waraabiyey si isleeg marka xaaladdaa iyada maxaad samaynaysaa intii aad adigu kharashka gelisayna lama doonayo in lagu yidhaahdo cushri wada bixi oo dee waxaa la doonayaa in intiina lagaa dhimo intan cirku uu kuu waraabinayana waxaa la doonayaa iyagana de in la yidhaahdo cushrigii oo dhammaystiran ka bixi markaa markay nus iyo nus uun tahay dee dhibba ma lehe soo kun kiilo kumay soo go-in kunkii kiilo toban baynu u qaybinaynaa toban markaynu u qaybino ayaynu haddana tobankii markaa boqol baa soo baxaya boqolkii baynu afar u kala jebinayna meeshiiba maxay noqon meel qura un baynu kaa daynaynaa saddexdii kale waa lagaa doonaya misay noqonayaan shan iyo toddobaatan marka kunkii kiilo shan iyo toddobaatan iyaad ka bixinaysa eeg maxaa la sameeyey xaqiiq ahaan waxaa lagu yidhi unsow ku kiilo maaha shan boqoloo kiiloona tobank waxa wey boqolkiiba toban ka bixi shan boqoloo kiiloona boqolkiiba nisfulcushri ka bixi oo boqolkiiba shan ka bixi intaasunbay istegaysaa saas ayuunbay xisaabtii noqonaysaa marka halkii shan boqol iyo shan boqol loo kala jebin lahaa iyuunbaa hal mar lagu yidhi intoo toban u qaybiso meeshii soo baxday haddana afar usii kala qaybi saddex ka mida bixi faslu watuqawamu curuud tijaarati cinda aakhiri اxawli bima shturiyat bihi wayukhraju min dalika rubcu اlcushri wma اstukrija min macaadin الdahabi wاlfidati yukhraju minhu rubcu اlcushri fi اlxaal watuqawamu waa la qiimayni curuud اtijaarati badeecadii ganacsiga cinda aakhiri اlxawl sanadku markuu dhammaado sanad markuu u go-o ayaa la qiimayn maxaa lagu qiimaynayaa bima shturiyat bihi lacagtii lagu soo iibiyey noocay ahayd eeg waa inagii soo nidhi alab alaabtan ganacsiga waxaa loo celinayaa dahabkii iyo fidadii baa loo celinaya dahabkii iyo fidadii baa loo celinaya marka ma baynu ku qiimaynaa mise fida ila waa kuwii kale nisaabka ahaa dahabkiina nisaab gaaruu leeyahay fidadiina nisaab gaara curuudu tijaaruhu nisaab male nisaab iyagu male iyaga nisaabkoodu waa maxay waa lacagtii lagu soo iibsaday nisaabkeeda marka haddii aad dahab ku soo iibsatay bilowgii ganacsiga haddii aad dahab ku bilowday ila markii hore lacagtu ama dahabunbay ahayd ama fiduunbay ahayd haddii lacagtii aad raasamaalka ku ahayd aad waxaan ku soo iibsatay ay dahab ahayd si aad u ogaato waxaagani sakagoys ma yahay dukaankaagani waa inaad ku qiimayso badeecadii taallay oo dhan dahab ku qiimayso hadday markaa shan iyo siddeetan garaam oo dahabo gaadho dee waa sakagoys haddii raasamaalkaagu uu fido oo ganacsiga aad fido ku bilowdayna waxaa lagu odhanayaa fidadii ku qiimeeyo dukaankaagii hadduu shan boqol iyo shan fidada ahaa uu gooyo ama labadii boqol ee dirham dee waa sakagoys haddii kalena sakagoys ma aha lacagtaad ku qiimeynaysa sideed u dooranaysaa waa tii aad raasamaalka markii hore ku ahayd haddii dahab raasamaal ku ahaa waa dahabkii hadii fida ay raasamaal ku ahaydna waa fidadii haddaba maanta labadii midna raasamaal maaha maanta dahabna wax kumaad bilaabin fidana kumaad bilaabin kutubta dambe waxaa noogu iman doona haddii aanu qofku labada lacagood midnaba ku soo iibsanin muxuu samaynaya wuxuu samaynayaa bay yidhaahdeen wadankiisa lacagta laga isticmaalo ayuu ku qiimayn haddii dahab laga isticmaalana dahab buu ku qiimayn haddii fido laga isticmaalana fido ayuu ku qiimayn innaga labadii midna maanta lacag ahaan looma isticmaalo oo dahabkiina lacag ahaan looma isticmaalo de waa badeecad la iibsado un isaga laftiisu fidadiina haba sheegi markaa de waxaynu ku qasbanahay inaynu idhaahno uun kii hadaba wadankeena yaalaye dee la yaqaanay oo dahabkiiya kii un ha lagu qiimeeyo ilan sakadii dhici mayso labadii in mid lagu qiimeeyaana waa lagama maarmaan labadii mid unbaa inoo yaalloynu isticmaallaa kii kalena ma isticmaallo ka aynu markaa isticmaalayna ayuunbaa lagu qiimayno maanta tukaamadii maxaa lagu qiimayn dahabkii iyo siddeetan garaam dahabkii u dhigma sakagoys buu noqonaya kii aan u dhigmina akagoys noqon maayo marka wuxu uhi watuqawamu waa la qiimayn curuudu tijaarati alaabtii ganacsiga cinda aakhiri اlxawli marka sanadku dhammaado bima shturiyat bihi lacagta noocii lagu soo iibsaday ee ganacsiga markii hore lagu bilaabay iyaa imikana lagu qiimayni dadka qaarkood baa laga yaaba halkan inay u fahmaan in la leeyahay lacagtii raasamaalkii ayuunbaad isu geynaysaa iyadaad sekada ka bixinaysaa taas dee hadalku isburin lahaaba hadday sidaa tahay waa la iyo iyo lacagtii raasamaalkii ahaydee aad marka hore waxaan soo siisatay unbaad sekaynaysa waa la qiimaynaya miyukaasi kaaga baahan yahay raasamaalkaagi miyaanu kuu qornayn alaabtan wa mid walba waxaad ku soo iibisay dee wuu kuu soo ma ma qiimayn buu kaaga baahan waa la macnaheedu waa maxay dilaalkii baa loo yeelaya raggii khubarada ahaa loo yeelayaa waxaa la odhanayaa alaabtan qiimeeya waa sidaa macnaha taqwiimku marka waa la marka lagu leeyahay dukaankaagaa maanta alaabtu taallo suuqaa ay taal waxay ka joogtaa lagu qiimaynaya ma wixii aad jayna kaga soo iibsatay intaasoo su-aalood baa yimaado sanad walba mobilka laga soo wareeriya qoladii dukaanaydu waxay doonayaan lacagtii ay jayna alaabta kaga soo iibsadeen inay ku maaragtay waxa weeyaan fadhiisiyaan sax maaha qaarkoodna abushujacna bay soo arkeenoo bimashturiyat bihi daasay markaa soo arkeen oo is yihahdeen qiil baa ku jira marka waxba kuma jiraan halkaas halkan waxay ka hadlaysaa lacagta lagu qiimaynayaa ma fidadiibaa mise waa dahabkii laakiin waa la qiimaynayaabaabanay macnaheedu ay burinaysaaba waxaan aad doonayso oo wixii aad adigu ku soo iibsatay qiimayn uma baahne waa lacag go laakiin waxa qiimaynta u baahani waa suuqan maanta ay taallo ee lagu iibinayo inta ay ku taaleen lagu siinayo weeyaan taasina wax markaa murana culamada islaamka afarta madhabba way isla ogolyiin waxaan lagu qiimaynayaa inuu yahay waxa maanta aad adigu siinayso ee dukaankaagan iyo kuwa lamidka ah ee halkaa yaallaa ay markaa ku iibinayaan wa yukhraju min daalika waxaa laga bixinayaa haddaba qiimihii markii la ogaado alaabtii oo dhan la qiimeeyo wixii lacag kuu taalayna lagu daro rubuculcushri afartankii unbaa loo qaybinoo rubuculcushrigii iyaa bixi wama stukrija wixii lasoo saaray min macaadini dahabi walfidati ceelkii dahabka laga qodayay iyo kii laga qodayay wixii laga soo saaray yukhraju minhu isagana waxaa laga bixini rubuculcushri rubuculcushrigiibaa laga bixin filxaali isla haddaba wuxuu halkan inoo sheegayaa zakadii macaadinta macaadintu de macdantii aad qodanaysay ee deetana ceelasha kala soo baxaysay ama buuraha aad ka soo jabinaysay waa hadday dahab iyo fido tahay hadday wax kala tahay seke lagaa dooni maayo waxa kale lama sakeeyo waxyaalihii kale macdantii kale soo bixinaysay seke ma laha laakiin haddaad dahab iyo fido la soo baxdo zakaad ka bixin waa hadday nisaab gaarhayaan hadday nisaabkii sake goyskii gaarhayaan sekaad ka bixin laakiin isla haddaad sekada bixinaysaaye sanad ka soo wareega lagu odhan maayo dahabkii caadiga ahaa aad haysatay ama aad soo iibsatay isaga goormaad sekayn marka sanad ka soo wareego laakiin kan aad dhulka uun kala soo baxday aanaad lacagta ka bixinin isaga lagu odhan maayo sanad la suga maxaa lagu leeyahay imikaba hadduu sakagoys yahay filxaali hadda sekada bixi wama stukrija wixii lala soo baxay min macaadini اdahabi wاlfidati ee lagala soo baxay macaadin markaa waa macdin oo waa ceelkii macdanta laga qodayey waxaanaad soo baxinaysa laftiisana macdan waa la yidhaahdaa ee dahabkee fidadiya meeshaad ka qodaysayna af carabiga macdin waa la yidhaahdaa markaa macdinku waa halkii maanta laga qodayey meeshii dahabka laga qodayey ama fidada laga qodayey dahabkii iyo fidadii lagala soo baxay Eh, yukhraju minhu waxaa laga zakaynaya oo laga bixini rubc cushri rubcushri baa laga bixin filxaali isla markaa la soo saarayba waa hadduu sakagoys yahay wamaa yuujadu wixii la helo oo min arikaazi dahabkii aasnaaya fa fiihi lkhumusu kaa isaga rubculcushri lagama bixiyo khumus shan meelood marka loo qaybo meel ahaan baa la bixiyaa filxaali isagana isla markaa lala soo baxay rikaasku waa af carabi ahaan wuxuu ka soo jeedaa ereyga rakaza rakaza dhulku ku taag ku muday weeyaan dhulku ku muday ama ku aasa marka rikaaz waa bimacnaa markuuz waa wixii dhulka ku aasnaa waa dahabkii ummadihii hore ay dhulka ku aaseen imika maalin dhaweyd waxay sheegayeen qolada yahuud oo meel ay malaha dhagax ka jabinayeen dahab aad u badan oo waktiyadii dowladdii cabaasiyiintu ay jirtay ee islaamka ilaa dee kun sannadood wax ku dhadhow malaha ka hor lagu aasay meeshaasi iyay hadda iyagu soo jebisadeen oy de iska qaatay xoolaha muslimiinta iska banaysanayaan haddaba rikaasku waxa weeye dahabkaa la aasay waktigii islaamka ka hor haddii qof uun isagoo meel iska qodanaya ama beertiisiiba hagaajisanaya uun uu u dhaco dahab la aasay waktigii gaalada oo calaamadahoodii ama boqoradoodii iyo wax uu ku gartay rikaas baa la odhanaya dee waa dahabkaa ilaahay uuna kugu bixiyey meesha iskaga aasnaaye waxaad ka bixin marka shan meelood loo qaybiyo meel ahaan dad boqol garaam hesha labaatan garaam baad bixin rikaaskii marka hadduu nisaab gaadho sakagoys gaadho waxaad ka bixinaysaa isagana khumus baad ka bixin marka shan meelood loo qaybiyo meel ahaan iyaad hadda islamarkaaba aad dhiibiyo iyadana sanad la sugi maysid faslu watajibu zakaatu lfiri bialaaثati ashyaaa halkana axkaamtii zakaatulfirida ayuu gelayaayo waa inagii nihi zakadu labay u qaybsantaayo zakaatulmaal xoolaha zakadii laga bixinayey iyo zakaatulbadan jirka zakadii laga bixinayey zakadii jirka way tani marka watajibu way waajibtaa zakaatulfiri zakaatulfiri bialaaثati ashyaa saddex arimood bay ku waajibtaa alislaami islaamkii inuu qofku muslim yahay qof gaalah seke lagama bixiyo islaamnimada marka qofka laga bixinaya waa inuu muslim yahay ka bixinaya maaha ka bixinayaa gaal buu noqon karaa laakiin qofka laga bixinayaa waa inuu yahay waa inuu muslim yahay oo kii gaalka ahaa ee inankiisu islaamay ee inankiisaasi markaa uu maalan yaraaboo aanu de waxba haysanin xoolo lahayn ama e, de maalan han iyo toban jir lix iyo toban jir aan adduunna haysanin aabbihiisan e, gaalka ah maxaynu ku odhanaynaa inaan kan dae biilkiisa iyo masaariiftiisa dee waa lagaa doonaya kol haddaanu ilmahan shaqaysan karin aanu e, iskuna fillaan karin markii sakaatulfitrida ay timaadana odagii gaalka maxaynu odhanaynaa inanka sakadiisii waa lagaa doonaya marka islaamnimada cidda loo sharteeya waa cidda laga bixinayo ama cidda bixinaysa gaalba iska noqon karta sidoo kale ninkii muslimka ahaa haduu zawjo xaas yahuudiyada ama kiristaana uu qabo le way banaanayde yuu sakadeedii bixinaya bixin maayo waayo ciddii laga bixinaya inu eegeynaayo isagu muslimba ha noqdee ciddanuu ka bixinayaana waa inay muslim tahay marka alislaami arrinka koobaad waa islaamnimadiio qofka laga bixinaya waa inuu muslim yahay wa quruubi shamsi min aakhiri yowmin min shahri ramadaana sidoo kale qoraxdii in ay dhacdo maalintii ramadaan u dambeysay markaasay waajibaysa sekadani waxay waajibtaa marka qoraxda ramadaan u dambaysa ay dhacdo marka waa inuu qofkii waktigaa jiray qofkan sekada laga bixinayaa markay qoraxdaa ramadaan u dambaysaa dhacaysay waa inuu qof jiro ahaa hadduu in waktigaa in yar ka hor dhintay seke laguma laguma waba laga bixin maayo wax waajibaya ma jiraan haduu qoraxdu markay dhacday kadib dhashayna iyadana zako laga bixin maayo hadii laakiin markii qoraxdu ay dhacday in yar kadib uu dhintay salaaddii maqhrib oo lagu jiro u dhintay dee sakadii waa laga bixinaya maxaa yeelay wakhtigii ay waajibaysay oo qorax dhici ahaa dee wuu noolaayo wuu jiray wa guruubi shamsi buu yidhi qorax dhaca min aakhiri yowmin min shahri ramadaana maalinta u dambaysa ee bisha ramadaan qorax dhaceeda iyo arinka labaadna oo noqonaya ay ku waajibtaa wa wujuudi lfadli intabana waad rafcin karta haddaad rafiso mubtada maarata u qadarto idan oo iska caadi wa wujuudi lfadli in markaa dheeraad uu jiro can quutihi biilkiisii iyo wa quuti ciyaalihi caruurtiisa iyo cidda uu biiliyo biilkoodii wax ka dheeri waa inuu jiro fii daalika alyowmi maalintaa ciidda waa inuu qofkani haysto wixii isagu uu quudan lahaa iyo cidda masruufkiisu ay ku waajibtay wixii uu markaa quud u siin lahaa waa in wax ka dheeriya oo uu sakadii ku bixiya uu jiro haddii laakiin aanu waxbaba haynin ee intaasoo keliya uu hayo markii qoraxdu ay dhacaysay waxba meel kuma oga intaa yara isaga iyo reerkiisu ay cunayaan buu haystaa dee saka laguma leh xataa hadii cishaa'igiide dadka ay sakawaadkii usoo ururiyeenoo uu beriis badan helay waxaynu leenahay sekadu kumay waajibin maxaa yeeley innagu waxaynu eegaynaa qorax dhicii muxuu haystay markii cadaadu dhacaysay ninkani muxuu hayey baynu odhanayn wixii uu markaa kadib helay lagu xisaabin maayo waqtulwujuubkii baa la eegaya wayusakii qofku sekada wuu ka bixini can nafsihi naftiisa ayuu ka bixin wa man talzamhu iyo ciddii ay ku waajibtay nafaqatuhu inuu markaa ka bixiyo sekada inuu eh, nafaqada ka bixiyo biilka ee min almuslimiina muslimiin ahayd ciddii muslima ee inuu biiliyaa ay waajib ku ahayd zakadii inuu ka bixiyaana waajib bay ku noqon naftiisiina waa saasoo kale qof kasta muxuu ka bixinayaa saacan hal saac buu bixinaya saacu markaa waa galaan waqtigii nebiga la isticmaali jiray iminka markaa wuxuu udhigmayaabaa la idhaahdaa eh, laba kiilo iyo waxyar markaa laba kiilo iyo badh haddii qofku iska bixiyo dee waa khayr min quuti baladihi wuxuu ka bixinayaa markaa raashinka wadankiisa laga isticmaalo magaalada uu joogo magaalada uu joogo raashinka dadka badankoodu isticmaalaan buu bixinayaa raashinka dadka in yaroo kamid ah ay isticmaasho bixin maayo markaa iminka dadkeenna badankiisi maxay isticmaalayaan dee beriiskii markaa dee gelaydii maayo meel beriisun laga isticmaalo oo in yar isticmaasho oo aanay haalibba ahayn gelaydii ku bixi lakin dadkii baadiyahoo kale maalan ee gelayda isticmaalkoodu u badnaa de waa waagii hore mar imka lafteeda bariiskii baa meel walba gaadhay markaasoo kale ayaa markaa tan la bixinaya lakiin hadda la bixin maayo timirta waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la bixin jiray maxaa yeelay quut bay ahayd waa lagu noolaa dati caashi lahayd biyo timir baanu intaasoo bilood ku noolaan jirin oo la iska isticmaali jiray laakiin innaga xaggeena nin timirtu de wa yaro iska macmacaansi iyo maaratay faakiha iyo unbay loo isticmaalayo ma raashinba raashin ahaan looma isticmaalo markaa sekadii ku bixin mayse saacan buu bixin min quuti beladihi raashinka markaa wadankiisa laga isticmaalo halkaa uu isagu degan yahay laga isticmaalo ayaa markaa la bixini wa qadruhu qadarka markaa saacu khamsatu ardaalin waa shan rodol oo iyo wa ulun rodol ulukii bilciraaqiy marka markaa rodolkii ciraaq lag laga eego saynu sheegna waa laba kiilo iyo iyo googo-aasi fasalkaasa inoo dhiman marka in sha allahu tacala soonka aynu iska raacin doonaa wasala allahu waslm alaa nabiyina maxamed allah aclam